alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wbaarak calىa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu maantay oo maalin axada bisha islaamka bilaha islaamka bishii sagaalaad oo ramadaanna ay sagaal tahay taariikhda hijriguna ay tahay kun afar boqol afartan iyo saddexdii waafaqsan bishii afraad abriil labada kun labaatan iyo labada waxaynu bilaabaynaa kitaabka la iclaanshay oo ah kitaabu towxiid alladii huwa xaqullaahi cala alcabiid intaynaan kitaabka gudagelin insha allahu tacaala wuxuu maanta darsigeenu ku ekaan karaa bal kitaabka iyo sheikha iskale iyo qaabka kitaabku yahay inaan wax ka tilmaano insha allahu tacaala kitaabkan waxaa iskale sheekh loo yaqaano moxamed ibnu cabdilwahaab ibnu sulaymaan bni caliy bni mushrif alwuheybi altamiimi annajdi alxambali eh, sheekhaas wuxuu dhashay taariikhda hijrigu markay ahayd kun boqol toban iyo shantii ardulxijaaz ayuu ku dhashay ayaduu ku barbaaray isagoon qaan gaarin oo ilmo yara oo da-yar uu qur-aanka xifdiyo oo dhammeeyey kabacdi rixilaadkiisii ugu horreeyey oo uu cilmiga raadsaday waxay ahayd kun boqol soddon iyo lixdii isagoo xaaji ah oo aaday maka oo xajna u aaday kabacdina inuu ka faa'idaystay culammada xarameynka maka iyo madiine ayuu meeshaas u aaday oo mudduu joogay wax ka faa'iidaysanayey cilmigaa markuu ka qaatay kabacdina wuxuu aaday ciraaq iyo dhankaas ayuu aaday cilmi badan ayuu lahaa kutubo badanna waa leeyahay oo aada u tiro badan oo uu ka mid yahay kitaabkan hadda akhriyayno usuulu halaaثaha usuulu اliimaan qawaacid اlarbac kutubo badan buu leeyahy masaa'il اljaahiliya kashfu shubhaad kitaabo aad u badan buu leeyahay culummada qeyb ka miduhu ah kitaabtiisii way jamciyeen oo hal meel baa lagu wada daabacay markaase waxay isku noqotay shan iyo toban mujalad bay noqotay kitaabtiisii iyo culumtiisii marka la arooriyey sheekhaasaa marka kitaabkan iska leh nin caalima ayuu ahaa ilaahina ummadda uu ku anfacay cumri dheer ayuuna noolaa wuxuu ku dhintay isagoo sagaashan iyo dhowr sano jira sagaashan iyo laba sano meelahaas taariikhdu markay ahayd kun laba boqol iyo lixdii markay ahayd sagaashan iyo laba sano jir isagoo ah ayuu ardulxijaastii uu ku dhashay oo waddankan hadda sacuudiga loo yaqaana uu waxa weeyaan ku dhintay mualifka kitaabka iskale waa sheekhaas kitaabada badanna waa leeyahay kitaabkiisan waxaa la yidhaahdaa kitaabu towxiid alladii huwa xaqu llaahi cala alcabiid magacaasuu leeyaho kitaabu towxiid oo keliyana waa la yidhaahdaa laakiin magacaasaa ugu caansan oo uu leeyahay kitaabu towxiid macnaheeduna uu yahay keliyeelidda kitaabkeedii kitaabkiisi keliyeeliddaasuu marka ka hadlaya ilaahay in la kali oo towxiidka loo kali alladii towxiidkaasoo huwa asagoo towxiidkaasoo kitaabu towxiid aladii huwa xaqullaahi oo ah xaqa alle cala alcabidi addoommada uu ku leeyahay waa xaqa ilaahay addoommada uu ku leeyahay oo u abuurtay wuu kitaabkani ka hadlayaaba kitaabka mualifku asagaa iska leh culummada u tarjumaysay ama wax ka qortay oo dhanna way u nisbeeyeen oo way u aanayeen inuu kitaabkaa leeyahay kitaabkan goormuu alifay xaggee buuse ku alif laba meelood bay culummadu ku kala aragti duwan yihiin inuu mid ku alifay ciraaq markuu tegay magaalada basra ayay culimmada qaar leeyihiin halkaasuu ku alifayoo markuu arkay dadkii jahli badanoo haysta oo caqiidadii iyo towxiidkii ka haysta iyo xuquuqdii ilaahay ayuu go-aansaday inuu kitaab xaqa ilaahay caddaynaya oo dadka baraya uu qoro basruu marka ku qora culummada sidaas le waxyaalahay deliishadaan waxaa ka mid a ah inuu kitaabkani basra ku qoray dad qulaadaha ku badnaa oo dadka muslimiinta ah weliba aalubeytka qaar ka mid ah aada ugu xadgudb qulaad ku ahaa ka badbadin jiray qolyaha ayagaa marka inuu soo dhoweeyey darteed ayuu kitaabkiisa wuxuu ku qoray oo ku soo dhoweeyey dad badan oo aalubeytka ka mid a ah aqwaashoodii sida cabdullaahi bni cabaas aabihiisoo cabaasah caliy bni abi aalib xuseyn eh, caliy bni xuseyn sidaa awgeed cali bn cabdulaahi bni cabaas kitaabkiisa dhexdiisa wuxuu wax ka soo guuriyey afar iyo jeer afar iyo labaatan jeer buu cabdulahi bni cabaas wax ka soo guuriye ku sheegay kitaabkiisa dhexdiisa sidoo kaleeto cali bni abi aalib shan jeer buu wax kaga soo guuriyey cabaas laba meelood buu wax kaga soo guuriyey caliy bnu xusein hal meel buu wax kaga soo guuriyey culuma markaa reer basre ay xasaasiyad ka qabeen wax ka soo guurinayay si ibnu teymiya kaleeto magaciisa caadiga ah inta badan ma uusan sheegaynin abulcabaas buu lahaa marka arrinkaa wuxuu ku tusinayaa bay yidhaahdeen inuu kitaabkan ku qoray basro culummada qaar ka midna waxay leeyihiin basro inta lagu dhibayo isaga soo tegey waddankiisiibuu ku soo noqdayoo meel loo yaqaano xuraymalaayo ka tirsan riyaad hadda hoos timaadda riyaad hoos timaada meeshaas iyada ah ayuu kitaabka ku qoray oo meeshii aabihiiyo dadkiisu ay deganaayeena ah culummada qaar ka mid a ah marka waxay damceen labadaa ra'yi basruu ku qoray kitaabka iyo sacuudigu ku qoray inay jamciyaan markaase waxay yidhaahdeen kitaabka usuushiiso adiladaana basruu ku qoray iyo ciraaq masaaisha kitaab masaa-isha kitaabka laga dhex qaadanayana markuu soo noqdo wadankiisa kusoo noqday buu ilxaaqiyo ku daray marka labadaa qaabba waa lagu jamciyaa qaabkaasaa lagu jamciyey goormuu alifay wuu da-yaraa markuu kitaabka alifay culammada qaar ka mid waxay leeyihiin labaatan iyo afar sana uu jiray kitaabka markuu qorayey qaarra waxay leeyihiin uu ka weynaayo soddon iyo siddeed sana uu jira markuu kitaabka qorayay labadaba kii la yidhaahdo inaan da' weynayn buu ahaa markuu kitaabkaa qoray waana kitaab aad u xeeldheer kitaabkaanu culummadii iyo aqoon-yahankii iyo mashaayikhdii asaga ka dambeysay ay ku dul ictikaafeen ee saan arki doona insha allahu tacaala sababka uu kitaabka u qoray mu'alifku mausan sheegin laakiin sida meesha ka muuqata markuu arkay akhdaar badan oo dadku ay galeen iyo kan fogaansho laga fogaaday manhajkii saxda ahaa ayuu ku talagalay inuu manhajkii alle ee addoommada ugu talagalay u caddeeyo kitaabta u qoro kitaabu tawxiid oo xaqa ilaahay ka hadlayana u qoro ayib sidaasaa meesha ka muuqata kitaabku wuxuu leeyahay masaa'il masaa'il waa maxay baab kasta oo ka mid a ah kitaabka markuu musanifku dhammeeyo waxaan arki doonaa wuxuu odhan doonaa fiihi masaa'il baabkaas aan kuu soo sheegay waxaa ku dhex sugan oo aan ka faa'iidaysanaynaa masalooyin diini ah marka kitaabku wuxuu ka kooban yahay asagu wuxuu leeyahay shiikhu kitaabka abwaabta asagaa leh canaawiinta kow isagaa iska leh masaa-isha kitaabka laga qaadanayana oo fahamkiisaana asagaa iska leh laakiin kitaabka ubucdiisa waxa ku qorane waa aayado qur-aan qur'aana iyo axaadiid nebi iyo aathaar iyo hadalle ay leeyihiin dadkii horeo selafka ah iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo dadkii ka agdhowaa intaasaa ku qoran wax kale kuma qorna laakiin baab walba wuxuu raaciyey wax isaga fahamkiisaha ah bal waxaa laga faa'iidaysanaya baabkan waa bashar bani aadam ah waa khaldami kara waana saxmi karaa sababtoo ah markaad inta wax akhridi tiraahdid maskaxdaydaan inta dhiraan dhiriyaan waxaan ka soo saarayaa wixii aan ka fahmay fahamkaaga waa faham basharee bani aadam ah nebina ma tihid rasuul ma tihid yukhti wa yusiib ayib marka masaa-isha noocaasihi kitaabta qaar ka mida markii la daabacay lama socdaan qaar ka midana waa lagu daabacay sidaa awgeed bay culimmadu ku kala aragduwanaadeen masaa-ishan sheekhu ma kitaabku dhexgeliyoy ka mid yihiin mise kamaba tirsanaba sida raajixaana masaa-isha noocaasa kitaabkay ka tirsan yihiin manhajka uu sheekhu kitaabkiisa ku alifay waa manhajkii a'immadii salafka iyo muxadisiinta dariiqa iyo waddada uu ku socdo sidii bukhaari iyo imaamu maalig iyo ay kitaabtooda u qori jireen sidii buu u qoray waxaad arki doontaa abwaabtiisa baabka ciwaan wuxuu uga dhiganayaaba aayad qur baabu qowlillaahi tacaala ama xadiid nebi buu ka dhiganahaya ama hadduu doono ijtihaadkiisu wax kaga dari markaasuu wuxuu keenayaa aayado qur wuxuu keenayaa axaadiid nebi wuxuu keenayaa aahaartii iyo wixii raadaho uu ka helay dadkii hore wanaagsanaa markaa kabacdi bu asagu fahamkiisa wuxuu ku dari kara ku darahaya marka kitaabku waxaad ogaatay dariiqa bukhaari uu kitaabkiisa ku alifay iyo imaamu maalig iyo dariiqaasuu ku socda waa nusuus un wax meesha ku yaalla baabka waxaa laga yaabaa hal xadiid intaasoo aayadood ama dhowr aayadood shan aayadood shan nas inuu ku keeno axaadiid iyo waxa weyaan aayado isugu jiray aathaar marka dariiqa noocaasa ah ayuu musanifku ku socdaa raxmatullahi caleyh culummada qaar ka midihi musanifka kitaabkiisaas axaadiidta uu ku keenay ayay naqdiyeen oo waxay yidhaahdeen wax ka sheegeeno waxaa kitaabka ku qoran axaadiis aan sugnayn oo daciif ah ayaa kitaabka ku qoran keligiina taasi khaas kuma ahano kitaab kastoo la qoray oo kitaabka ilaahay aan ka ahayn culummada qeyb ka mid oo ay uga soo baxeen baa jirta inay wax daciifa ku jiraan kutubta islaamka kutubka uga caansan oo bukhaari iyo muslim rag baa waxay ku sameeyeen tatabuc iyo dabagal oo waxay yidhaahdeen dee waxaani waa shaqo bani aadam qabtaye ayagu saxiixa u arkeena wax daciifa ma laga yaaba in laga helo isla waktigoodi waqtigooda daaraqudni iyo tatabuc bay ku sameeyeen waxay axaadiis daciifa ah nooga soo baxday bukhari iyo muslim bay yidhahdeen waa waqtigii bukhari iyo muslim la qoray kitaabtooda waqti dhowba culimmada qaar ka midna way difaaceen oo waxay yidhahdeen idinkan unbaa ismoodsiiyey wax daciifa kuma jiraan bukhaari iyo muslim masalada xadiiskani waa daciif iyo xadiiskani waa saxiixoo waa sugan yahayna waa masale ijtihaadi ah oo dhici karta qofna inuu u arko xadiidkan inuu sugan yahay oo shuruudii sixada iyo fiyoobida u dhammaystay dhammaystirtay qofna uu u arkaa xadiisku inuu daciif yaho uusan sugnayn sidaa awgeed axaadiista daciifka ah ee kitaabkan lagu haysta ma badna haddana sidaasoo ay tahay dacfigoodu dacfi culummada qaybo badan oo ka a ah ay yidhaahdeen wuu ka mayaa oo mutaabacaad iyo shawaahid buu leeyahay oo waa waa dacfi ka maya weeyaan raggii kitaabkan axaadiista ku jirta yidhi wax daciifa ku jira waxaana ka qoray laftirkoodiibaa iyagii lasii tacliiqiyo wax laga sii qoro oo laleeyahay axaadiista aad sheegteen inay daciif yihiin daciif maaha waa saxiix sidaan inay saxiix ku yihin marka kulligood waxay ku tusinayaan shaqo bani aadam oo sawaab iyo khalad labaduba uu ka imaan karo weeyaan ayib kitaabkan ahmiyadda uu leeyahay iyo ammaanidda culummadu ay ammaaneen lama soo koobi karo ahmiyadda uu leeyahay caalamka meel allaala meel la joogo muslim iyo gaalba ousan kitaabkaasu gelin waa yari wuxuu ku turjuman yahay luqooyin aada u tiro badan toban luqadood ayuu ku turjuman yahi oo lagu turjumo lagu fasira oy ka mid tahay ingiliiska faransiiska urduga waxa weya waxaas dhan ay ka mid yihin luqooyin aad u tiro badan ay ka mid yihin toban luqadood baa kitaabka lagu turjuma meel kasta oo uusan ku meel uusan ku faafinna waa yarta adduunka ama ha noqoto caalamulcarabi ama caalamkaa kaleeta ha noqoto adduunka masaajid haddaad tagtay uusan oolin ama aan macluumaad laga haynin cala aqal aad bay u yarta ayib taasina marka waxay ku tusinaysaa ahmiyadda uu kitaabkaanu leeyahay wuxuu kitaabkani leeyahay shuraax aad u tiro badan oo sharaxday rag baa aad u sharxay tiradii ka batay fatxulmajiidka ninka iska laha ka mid a taysiirulcasiiz alxamiidkaa ka mid a waxaa weya ibtaalu tadiidkaa ka mid a rag aad u tiro badan baa sharxo culmo ah inuu kitaabku shuraaxda noocaasa iyo adeega noocaasa culimmadu ay u adeegaanna waxay ku tusinaysaa ahmiyadda culimmada agtooda uu kitaabkani ka leeyahay sidaa awgeed baa qaabka loogu adeegay wuxuu yahay qaabab aad u kala duwan kuwa sharxa kuwa tacliiqiya oo wax dul saara kuwa axaadiiddiisa takhriijiya kuwa axaadiidtii qayb ka mid ah ku qabsada kuwa waxaa weeyaan ikhtisaariyo asagii soo gaabiya intuba waxay ku tusinaysaa muhimadda kitaabkana uu leeyahay muhimadda kitaabkana uu leeyahay aadna waa loo daabaco kutubta wuxuu ku jira adduunka ugu daabacaad badan qaabka loo daabaco kitaabku marka waa kitaab noocaasa kitaabkaas aan akhrin doono wuxuu ka kooban yahay lixdan iyo laba baab buu ka kooban yahay lixdan iyo laba baab ama lixdan iyo saddex baab baabka ugu horeeya bay culimmadu isku khilaafsan yihiin ma baab madax bannaanbaa mise baab madax banaan ma aha sida raajixa baab madax bannaan weeyaanoo sida abwaabta kale ula dhaqmay buu mualifku ula dhaqmay marka lixdan iyo saddex baab ayuu ka kooban yahay kitaabku waa kitaab kitaabu tawxiid aladii huwa xaqullaahi cala alcabiid imise baabbaa hoos timaado uu ka tirsan yahay lixdan iyo saddex baab wey ayib waa xagga abwaabta marka la yidhaahdo aayadaha qur-aanka ahoo ku qoran waa siddeetan aayadood oo xagga istidlaalka iyo u keensaday usuusha ku qoran siddeetan aayadood baa ku qoran oo qur-aan waxaa ku qoran axaadiidta boqol afartan iyo kow xadiid oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen boqol iyo afartan iyo kow xadiid boqol iyo afartan iyo kowgaa xadiid qaabka bukhaari iyo muslim ay ku wariyeen waa ku kala duwan yihiino soddon iyo afar ka mid a ah bukhaari iyo muslim baa isku waafaqo waa mutafaqun calayh bukhaari wuxuu la gooni noqday oo keligii gooni wariyey toddobiyo toban xadiid kitaabkan dhexdiisa oo bukhaari uu ka soo qaaday muslimna wuxuu ka soo qaaday soddon iyo laba xadiid haddii la isku daro axaadiidtaas bukhaari iyo muslim keliya ah ama hawada wada wariyeenoo mutafaq ha noqoto ama bukhaari gooni ha u wariyo ama muslim gooni ha u wariye waxay isku noqonaysaa toddobaatan iyo afar xadiid bay isku noqonaysaa oo bukhaari iyo muslim aan dhaafin aathaarta kaleeto oo musanifku uu keenay waxay dhan tahay konton iyo toddoba ahar buu keena konton iyo toddoba ahar maaha aha xadiid nebi waa konton iyo toddoba ahar oo waxa weeyaan culimmadii selafka uu ka soo guuriyey ayib marka konton iyo toddobadaa ahar buu keena musanifku raxmatullahi calayh wuxuu leeyahay kitaabku saan arki doono masaa'il uu musanifku ka dhex faa'iidaystay adilada meeshaa ku qoran aayadaha qur-aanka iyo axaadiista nebiga iyo aahaarta iyo raadka culimmada uu ka soo guuriyey ayuu wuxuu dul saaray oo ku lifaaqay fahamkiisa asaga markaasu wuxuu leeyahay baabkan waxaa ku sugan masaa'il masaa-isha noocaas ah oo musanifku uu kitaabka ku qoray tirsigeedu wuxuu gaarahayaa markii la khulaaseeyo shan boqol iyo sagaashan iyo laba masalo ayuu ku qoray oo asaga fahamkiisa ah marka waxaad dareemaysaa adiladii kitaabka ku qorayd oo aayadihii qur-aanka ahaa iyo axaadiidtii iyo aahaartii waxaa ka sii tiro badanba fahamkiisa uu dhiraandhiriye ka dhalaaliyey nusuusta meesha ku qoran shan boqol iyo sagaashan iyo laba masalo oo fiqi ah oo fahamkiisa ah oo laga qaadanayo aayaadkaas ayuu meesha ku qoray musanifku raxmatullaahi calayh ayib abwaabta kitaabka ku qoran baabka ugu masalo yar oo musanifku uu masaa'il ka qaatay inuu baabka labaad yahay baan u malaynayaa hal masalo oo keliya ayuu yidhi baabkan masaa'il baa ku sugan hal masalo sheegay masaladii unbuu faahfaahiyey bas baabka ugu masaa'il badan kitaabka oo intuu baabkii qoray oo adiladii keenay haddana uu yidhi masaa'il baa laga qaadan masaa-isha badanna uu keenay markaasna soddon masalaa ku qoran baabkaas oo fahamkiisa waa hal baab dhowr aayadood iyo axaadiid buu keenay waxaa laga faa'idaysanayaa masaa'ilkan baabki keliyuu wuxuu gaarsiiyey soddon masale in laga faa'iidaysto ilaahay baa dadka fahamka u furo qofkuu rabuu fahamku arsaaqa qof baa waxa laga yaabaa aayad intuu fiiriyo aayaddaas cilmiga uu ka soo dhex inay dhammaato mujalad aada u weyn uu dhammaado qofna waxaa laga yaabaa aayaddii intuu fiiriyo hal masale inuu ka fahmo ilaahay baa marka qaybiya waxaan cilmigaahoo waa qadar mushtaragoo qofba inbuu u joogaa wa fowqa kulli dii cilmin caliim fahamka iyo xigmaddana ilaahay baa dadka u qaybiya marka hal baab ayuu wuxuu ka keenayaa soddon masalo oo fiqi ah oo fahan ah oo asagu ka fahmay oo towxiidkii iyo diintii calaaqa culummada qayb qaar ka mid a ah waxaad arkaysaa xadiid bay sharxayaan markaasu wuxuu leeya xadiidkan intaasoo masalaa ku jirta haddii lasii badiyo intaasa la gaarsiin kara waxaa laga yaabaa asaga say la tahay marka labaatan masalo soddon masalo qaar baa laga yaabaa intay fiiriyaan xadiidkii inay yidhaahdaan intaasi waa yartahe waxaa ku sugan lixdan masala xadiidkaa ku sugan qaar baa laga yaabaaba taaliif gooniah inay u gooni yeelaan kitaabkani marka waa kitaabka noocaasa waxaynu ka warannay oo khulaasaynay kitaabka waxa uu ku saabsan yahay hadday yihiin aayaad hadday yihiin axaadiid hadday yihiin waxaa weeye masaa'il hadday yihiin maxaa bukhaari iyo muslim wariyeen maxay ku midoobeen maxay ku kala duwan yihiin intaba waxbaan ka tilmaano intaasoo ardayga waxay u fuudaynaysaa inuu kitaabka la socdo kitaabka inuu la socdo abwaabtiisa aayadihiisa axaadiidtiisa masaaishiisa intaba inuu la socdo culummada muslimiinta ee dembeysay aimada qayb buu nuquushoodii iyo cilmigoodii soo noqliy oo soo guuriyey ragga uu cilmiga ka soo guuriyo oo kitaabkiisa ku qoray waxaa ka ah alimaamu nawowi waxaa ka mid ah alimaamu albaqawi raxmatullahi aley labadaba waa shaaficiyo waxaa kamid mid ah ibnu xasam addaahiri waxaa ka mid ah alxaafid اdahabi raxmat ullaahi calayhi waxaa ka mid ah ibnu teymiye waxaa ka mid ah ibnuqayim raxmatullaahi calayhi raggaasoo dhan waa rag culummo ah oo culummada muslimiinta waaweyn ee ajiladaa ka ah oo uu cilmigoodii ku soo guuriyey kitaabkan oo aan ku arki doono insha allahu tacaala marka waxaa dareemaysaa a'immadii madaahibtae kala duwanaa ayaa meesha ku qoran shaaficiyadii iyo xanaabiladii kuwo mujtahi daahiriyadiisi ibnu xasam daahiriya o kaleeto arrinkaa marka wuxuu ku tusinayaa ujeedadiisu waxay ahayd inuu xaqa dadka u cadeeyo aayaadkan qur-aanka iyo axaadiidtan iyo aahaartan markuu qoray culimmada muslimiinta isagu madhabkiisu waa xambeli laakiin haddana sidaasay tahay dee xambaliga xaaraam kama aha shaaficiyada inuu wax ka soo guuriyo ninka shaaficiga ah xaaraam kama aha inuu xanaabilada masaaishooda qeyr qayr ka mida soo guuriyo oo ula dhacay imaamu maali maalikiyada xaaraam kama aha inay madaahibta kale wax ka soo guuriyaan sababtu waxa weeye qofka muuminka ahi mar waliba waxa ka maqane waa baahi cilmiyeed buu qaba meeshii uu ka hela marka wuu ka qaadanaya madaahibtan shaaficiye iyo xanaabile iyo maalikiyana madaahib cadaawadii cuqdada ee ka dhaxaysoo kala dhintoo kale irdhoobay ma ahane waa madaahib culummadoodii inta badan ay shiikhba isu ahaayeen oo imaamu maalik wuxuu sheekh u yahay imaamu shaafici imaamu shaaficina wuxuu sheekh u yahay axmed ibnu xambal marka waa arda iyo mashaayikhdoodii oo wax kala qaatay ijtihaadkooduna uu gaarsiiyey masaa'il inay ku kala aragti duwanaadaan ka bacdina aysan dagaal dhalin ayagu iskuma dagaalsanayn col kuma ahayn ayagoo masaa'ilka cilmiga ku kala aragti duwan bay walaalo ku ahaayeen waa isku daba tukanayeen waa isu naxariisanayeen cilmigaa la kala faa'iidaysanayey wixii ishkaal galuu midda midka kale u celinahayey arday iyo mashaayikh baa la ysla ahaa waxaana keenaya bisaylka cilmi iyo aqoonta keenaysa innaga laakiin waxaa inugu badan qofku hadduu masaa'il diiniya kaaga aragti duwanaado weliba furuucu shariica ah inaynu boqol kiiba boqol fogeyno see ii khilaaf hadduu ku waafaqana boqol boqol inaad soo dhoweysatay maadaama ku waafaqay taasu marka diin ma ah a taasu diin ma ahna waa hawa raacnimo qofkii hawadaada saa jeceshahay waafaqana inaad boqol boqol soo dhoweysatid qofkii xoogaan uu wax kaaga duwanaadana boqol boqol aad fogeysid salmaan cawda hadda wuxuu hadda ka hor qabtay muxaadaro la yihahdo mia fil mia mia waa maxay waxaa adduunka maanta ka jirtay bi qaacido la yidhaahdo boqol boqol waxaan qaba ila qab ama boqol kiiba boqol waxaan qabaa iga soo horjeed meel dhexa aan isgu nimaana wax la yihahda adunka maanta kama shaqaysabi waa qaacidadii buush ima an macna wa ima an didana inaad ila jirtid iyo inaad iga jirtid waxba kama dhexeeyaan waa qaacido khalada qaacidadaas qaacida khalada u ahay waxaa la rabaa qofka walaalkaayo muslimka ah wal muslimiinta hadda marka la fiiriyo soomaalidao kale marka la fiiriyo boqol sagaashan iyo sagaal iyo umaazaadi isku waafaqsan yihin masaa'ilka diiniga ah masalo masalo islaanta weysada ma jebisa xaaskayga iyo waxaa weeye salaada subax allahuma hadina ma la akhrin karaa iyo waxyaalo noocaas oo kaleeta ahoo furuuc ah ayaa lagu kala arag duwan yihi haddana saas ay tahay waxaad arkaysaa wuxuu ka odhanaya la tukan maayo war maxaa dhacay wuxuu u aaminsan yahay qaar baa markay masaajida qaarkood agmarhayn sanka qabsanahaya war maxaa ka soo urhaya masaajidka ma bakti baa dhex yaalla sankuba ka qabsanahaya waxay ku tusinaysaa marka xoogaa haqaafadii inay hoosayso iyo ilbaxnimadii iyo aqoontii iyo akhriskii ama tarbiyada qofkan la siiyey inta cuqdad laga dhaamiyey in la yidhi sanka qabso arrinkaasina waa arrin khalad ah nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo nebi moxamed ah oo aan khalad ka dhicin oo waxaa weeyaan wixii yar oo si noqdana ilaahay isla markaba uu toosinaya cafa allaahu canka limaadinta ayaa nebigeennu wuxuu leeyahay kuwa gaala ah oo diin ahaan nebi moxamed khilaafsan oo diin ahaan ula dagaalamayay wax ilaahay ay ku weynaynayaan oo diin ah hadday ila yimaadaan waa ku yeelayaabi ogow waa gaalo wax sax ah oo ilaahay xaramkiisaas jooga joogaa makana gaalaa haysatay markii hore nebigu uu jooga calayhi salaatu wasalaam oo qolyihii quraysheed baa haystay wuxuu leeyahay wax xaramkaa ilaahay ay ku weyneynayaan hadday ila yimaadaan waan ka yeeli sulxulxudaybiya sidoo kaleeto arrinkaa marka maxay ku tusinaysaa diinteenna waxay ina baraysaa wixii wanaagaya adiga cadaawadiisa idinka dhexayn shaygu hadduu xaq yahay wax cadaawadaiysan kaala dhexayn ee qofkii dooni ha kuu sheego meesha kitaabka laftirkiisaan waxaan ku arki doonaa aakhirka kitaabka nin yuhuudi oo nebiga u yimid markaasuu leeyahy maxamedow adiya saxaabadaaduba rag fiican baa tihin laakiin mushrikiin baa tihin saasuu ku leeyay nebi maxamed ku leeyay mushrik baa tahay aduguna mushrik baa tahay saxaabada kula joogtaana waa mushrikiin laakiin sidiina kale u fiican tihin markaasaa nebigu yidhi see mushrikiin kuna wuxuu yidhi saxaabadaadu markay dhaaranhayaan waxay yidhahdaan bi kacbadaan ku dhaaranay iyo waxyaalahaas yidhahdaanbi kacbaday ku dhaarteen kacbadana waa makhluuq ilah keliya lagu dhaarta waa kow mashii'ada ilaahay markay ka hadlayaanna waxaad dhahaysaan waxay odhanayaan bimaa shaa allah wa shita wixii ilaahay iyo nabi moxamed ay doonaan unbaa dhacahay dee adiga mashii'adaada iyo doonitaankaaga yetan ilaahayna iskuma xirnabi ilaahay mashii'adiisu waa kaa madax bannaanta adiga markaasaa nebigu ku qosla sal alla alih wasalam muxuu ugu qoslayaa mataqan kitabkan ku arki doonaa wuxuu la yaaban yahay rumayn uu nebigu u rumaysan yahay ninkaa yahuudiga hadalka ku hadlay hadal saxa inuu yahay macnaha waxaa sax ah oo saxnimada uy tahay in kacbo lagu dhaartana waa khalad in la yidhaahda maa shaa allahu wa shitana waa khalad maa shaa allaahu ilaahay wuxuu doona ahaanaya uma shita adigu waxaad doontid baa markaa uma waa inaad gelisi laakiin wow haddaad dhexda u geliso waxay ku tusinaysaa mashiicadaada adiga saad waxu doonaysid iyo tan ilaahay inay siman yihiin marka wuxuu leeyahay mashiicada ilaahay iyo tan bani aadamka kala saara markaasaa nebigu saxaabada u yeeha sal lla alay waslam uu yidhi hadda ka hor masale maankayga maskaxdayda ku jirtay in badanna aan rabay inaan idiin sheego waxna ay ii diidayeen baa jiraye ninkaas odaygaas saasuu sheegay hadda kabacdi markaad dhaaranaysaan ilaahay keliya ku dhaarta kow mashiicada markaad ka hadlaysaana maa shaa allaahu uma shaaa fulaanu dhahaya ilaahay wuxuu doona ahaanaya markaa kabacdina hebel wuxuu doona ahaanaya oo waa inuu farqi u dhexeeyo yuhuud baa tahaye maanaha yuhuud saakayta waxaas ii sheegahayaa nebigu muuse or calayhi isalaatu wasalaam laakiin wuuba ku qoslayba tasdiiqan rumayn uu u rumaynayo arinkaasu inuu sax yahay inay nebigu mushrig yahay maaha inuu u saxayo saxaabadu inay mushrikiin yahaan maaha inuu nebigu usaxayo nebigii saxabadu midna mushrikiin ma laakiin hadalkan uu ku hadlay oo ah mashii'ada ilaahiyo tan aadamuhu inay kala duwan yihiin marka la dhaaranayana makhluuq aan lagu dhaaran walow haba weynaado ama kacbo ha noqdo ama nebi ha noqdo ama malaa'ig ha noqdeen aan lagu dhaaran makhluuqi ilaahay keliya lagu dhaarto masaladaa nebigu wuxu yidhi waa sax calayhi isalaatu wasalaam marka adiga iyo xaqu waa inaysan marra cadaawada inaga dhaxaynin marna aysan cadaawad inaga dhaxayn oo xaqa mar walbeeta aad u hogaansatid ciddaa dooni aad ka hesha kitaabkani wuxuu leeyahay shuraax aada u wanaagsan ee tiro badan shuraaxdiisaan rabaa inaan wax yar culimmadu waxay ka yidhaahdeen bal aan ka tilmaanno insha allahu tacaala si qofkii u baahan uga faa'iidaysto shuraaxda kitaabkan sharaxday kuwana waa kuwo horreeyey oo wakhtigii sheekhaba ku dhow kuwana waa kuwa dambeeyey intaan arkayay shuraaxda kitaabkaa sharaxday sharaxa ila qiimo badan waa sharax hadda sanadkaas soo baxay oo uu leeyahay nin loo yaqaano doctor suldaan alcumayri raxmatullah xafidahu llahu tacaala oo doctor ka ah jaamacadda maka ku taalo umulqura ayuu mucalim ka yahay kitaabo badanna wuu leeyahay caqiidat alwaasitiyu sharxayo alcuquud dahabiya kitaabo badan buu leeyahay sheekhaasuu saddex mujalad ayuu kitaabkan ku sharxa saddex mujalad ayuu ku sharxay mujalad kasta oo saddexda mujalad ka mid ah taqriiban toddoba boqol oo beyj wax ku dhow wey mujalad kasta toddoba boqol oo beyj wax ku dhow waan wada akhriyey saddexda mujalad waa mawsuuca cilmiye ah oo aad u guda ballaaran oo qaabku kitaabka u bastiyey oo u faahfaahiyey oo uga hadlay masaa'ilka ma aha masaa'il towxiidda keliya inuu kaga hadlay masaa'il cilmiya xadiid walbeeta sharxiisa hadday alfaadda noqoto ka hadlidiisa aayadda dalaalaadkeed ka waramo aqwaashii culummada madaahibta kala duwaneed oo masalada ku jirtay tarjiixaadka masaa'ilka kitaabkaas oo kitaab waasic u yaho cilmiya weeyaan inkastoo kitaabka masaa'ilkiisii ka tegay oo uusan ku darin sharxiisa kitaabkaas almaslaku urashiid ayaa loo yaqaanaa almaslaku urashiid ayaa loo yaqaanaayo waa kitaabkaanu ku sharxay kitaab aad u wanaagsan weeye waa kitaabtii inta ugu dambeysay oo la sharxay dhawaan buu soo baxay mar dhow bil ka hor buu soo baxay marka waa kitaab aada u wanaagsan kitaabka shuruuxdiisa waxaa ka mid ah shuruuxda ugu qiimo badan taysiiru lcasiizi alxamiid fii sharxi kitaabi towxiid kitaab loo yaqaano waxaa qoray sulaymaan ibnu cabdilaahi bni moxamed ibni cabdilwahaab kitaabkaasi waa sharxii ugu horeeyey oo kitaabu towxiid lagu sharxo waa shuraaxda kitaabka sharaxday oo shuraaxdii hore a marka la fiiriyo kitaabka sharaxaan ugu faa'iido badan weeye masaa'ilka qaabku uga hadlay iyo qaabku u faahfaahiyey iyo qaabku u qaadaa dhigay waxyaaluhu caanka ku yahay waxaa ka mid ah marka faahfaahinta kale laga soo tago axaadiidta kitaabka ku qoran ayuu takhriijiyey iyo aasaarte aahaarteeda mid walbana meeshii ay ku taalay ayuu u tiiriyey marka waxaana ka muuqata mualifkaasi inuu ahaa laftirkiisu mowsuuco cilmi oo socoto aad u cilmi ballaaran waxaa ka mid ah kitaabta sharaxday taxqiiqu tajriid fii sharxi kitaabi towxiid ou iska leeyahay asheekh cabdilhaadi maxamed albakri ibnu maxamed albakri isaguna waa kitaab wanaagsan waxaa ka mid a kitaabta sharaxday fatxulxamiid fii sharxi kitaabi towxiid ou leeyahay cuhmaan ibn mansuur atamiimi waxaa ka mid ah eh, mulakhas min sharxi kitaabi towxiid ou iska leeyahay cabdulaahi bn cabdiraxmaan abaabatiin waxaa ka mid ah kitaabka caanka ah oo loo yaqaano fatxulmajiid sharxu kitaabi towxiid ah ilaa culummo dadkii qaarkood ay u haystaanba fatxulmajiidka inuu maxamed cabdiwahaab iska leeyahay oo ay ku leeyihiin kitaabka fatxulmajiidka maxamed cabdiwahaab baa iskale marka waxaa keenaya aad buu caan ugu noqday sharaxaasu kitaabka oo loo tadaawulay oo dadku u qaateen oo loo akhristayoo marka kitaabkaasuna waa kitaab aad u muhimaho waxaa iskale cabdiraxmaan ibnu xasan ibnu maxamed ibnu cabdilwahaab ayaa iskaleh waa sharax mukhtasarah tayasiir alcasiizi alxamiidka aan lahayn waa sharxii ugu horreeyey tayasiirkaas ayuu xoogaa ikhtisaariyey ziyaadaadna uu ku daray kitaabta sharaxda waxaa ka mid ah quratu cuyuuni lmuwaxidiin fii taxqiiqi dacwati alambiyaai walmursaliin oo iska leeyahay cabdiraxmaan ibnu xasan ala sheykh waxaa ka mid ah ibطaalu tandiid biikhtisaari sharxi kitaabi towxiid oo iska leeyahay xamdi ibnu caliy bni catiiq waa kitaab fiican oo aan kitaab weyn ahayn haddana luqa ahaana kitaabka u furfuray sharxiisuna aada u fiican yahay laftirkiisu tayasiirka ayaa la sheegaa inuu ikhtisaariyey fawaa'id badanna kitaabkaas waa leeyahay waxaa jira xaashiyo uu kitaabku leeyahay xaashiyatun calaa kitaabi towxiid ayaa jira oo wiilkiisa kitaabkaa hore ninka qoray ibtaalu tandiidka wiilkiisa uu leeyahay isxaaq ibnu xamdi ibnu catiiq waxaa ka mid a fatxulxamiid fatxulxamiid ilmajiid fii sharxi kitaabi towxiid oo iska leeyahay asheekh xaamid ibnu maxamed ibnu xasan oo culummada ka mid ah waxaa weeyaan muslimiinta ah ragga sharxay ee aimada waaweyna waxaa ka mid ah sheekh cabdiraxmaan ibn naasir assacdi raximah اllahu tacaala alqowl sadiid fii maqaasid اtowxiid kitaab la yihahda ayuu leeyahy lama soo koobi karo kitaab aada u tiro badan ayaa kitaabkan sharaxday culummo badan baa sharaxda oo kitaabtooda ku sharxay qaar ka mida culimmada waa inagii sheegnay oo axaadiidtiisa ayay takhriijiyeen wax ka midana waa ku naqdiyeenoo waxay yidhahdeen ma sugna intuba waxay ku tusinayaan marka kitaabkanu kitaab wanaagsan inuu yahay raggii mukhaalifiinta mukhaalifiintiisa ah oo isaga ka soo horjeeday ee khilaafsanaa dacwadiisa kitaabka meelo ay ku qabsadeen baa jira oo ay ku naqdiyeen oy leeyihiin kitaabku halkaasuu ku khaldan yahay mid walba meeshii ay ku qabsadeen markay marayno ayaynu baraarujinaynaa qabsashaday ku qabsadeen ma ku saxan yihiin jawaabtase ku aadan arrinka muxuu noqon kartaa intaba mid walba markaan baabkeeda marayno ayaynu kaga warrami doonaa insha allahu tacaala darsigeennu maantayto hordhacaas un kitaabka ku saabsan buu ku ekaan doonaa insha allahu tacaala berri ayaynu darsiga caadi u bilaabi doonaa maalmaha kitaabku uu soconayo waa sabtida iyo axadda iyo isniinta iyo talaadada afartaa beriya hore wey shalay oo sabtiya dee kitaabku muusan bilaaban maantay oo axadu inoo bilowday beriyo isniinana wuu jiraa laakiin asbuucan talaadada iyo iniinta ma jiro talaadada iyo isniinta asbuucan hadda ugu horreeya ma u jiro wixii intaa ka dambeey lakiin talaadada iyo isniinta waa akhrin doonaa iyo sabtida iyo axadda marka maantayo oo axad iyo beriyo isniina asbuucan ku leena wixii intaa ka dambeeyana afartaa beriyo ugu horreysunoo noqon doona wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa ajmaciin